bismi اllah waxaan soo wadnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu lahaa oo su-aalahay jawaabaha ahaa su-aashii waxaan maraynay kow iyo todobatanaad maa macnaa qowlihii buu yidhi shiikhu rasuulka sal sl qowlkiisa uu yidhi sal ly slm fi asmaa ilxusnaa magacyada wanaagsan alle u le markuu ka hadlaayey uu yidhi man axsaaha dakhala aljannata qofkii kooba jannaduu galaa muxuu yahay marka xadiidka macnihiisu jawaabtu waxay tahay qad fusira dalika bimacaani bimacaaniya macaani baa lagu fasiray minha waxaa ka mid a xifduhaa in la xifdiyo oo la weeleeyo wa ducaau llahi biha in alla lagu baryo magacyadiisa wanaagsan wathanaau caleyhi bijamiica dhammaantoodna in maaragtay lagu eh, muhadiyo alleh wa minha waxaana ka mid a macaanida lagu fasiray ana ma kaana yasuuqu ana maa kaana yasuuqu liqtidaa'u bihi wixii ay macnaha furan tahay in alla looga daydo karaxiimi waa naxariista oo kale magacaas naxariistu alla uu leeyahay qofki marka naxariis waa laga rabaa qofki walkariim iyo deeqsi fayumarinu alcabdu nafsahu naftiisa wuxuu ku layliyaa oo uu ku tababaraa calaa an yasixa lahu litisaafu inay isaga u ansaxdo inuu ku tilmaanaado bihaa tilmaamahaas ay munaasabka u tahay inuu isagu ku tilmaanaado uga daydo alle fima ma yaliiqu bihi wax markaas munaasab u ah ila tilmaanta alle tilmaamka addoontu maanaha waa kalawaa kala wen yihiin waana aada u kala fog yihiin wamaa kaana yakhtasu bihi nafsahu wixii al la keli ahaa tacaala kor ahaye kaljabaari oo kale waalcadiimi walmutakabiri kuwaasna looma ogola annaga isweyneynna looma ogola tajaburna looma ogola tacaadumna looma ogola fahalcabdi addoonkii waxaa laga rabaa aliqraaru bihaa inuu qiro magaceedaas wاlkhuduucu lahaa una u khuduuco wacadamu taxali bisifati minha inaanu tilmaan kamid a tilmaan uusan ka dhigan asagu ila allay ku gaartaaye tilmaamahaas allay ku gaar yihiin mutakabirnimada iyo jabaarka iyo cadiimka iyo wamaa kaana fiihi macna wacdi tilmaamaha ama magacyada alleh wixii ay ku jiraan wax maaragtay wacdi ah oo waxyabooh wanaagsan uu qof dadka ugu jiro kalkafuuri oo kale waa kii dembi dhaafka badnaa waaye oo dembiyada astura waaye ashakuur kii maaragtay abaalmarintiisu ay aadka u wanaagsanayd waayo oo waxa yar wax badan ku bixiya alcafuwu ee maarata wax cafiya alra'uufu ee naxariista badan alxaliimu ee dulqaadka badan aljawaadu ee deeqsinimada badan alkariimu ee deeqsiga ah falyaqif minhu adoonka waxaa looga baahanya inuu ka istaago cinda atamci waraqbati marka maaragtay uu wax damcayo wax u baahan yahay iyo raqbada marka waxaa loo baahan yahay markaa in maaragtay tamac uu galo oo raqba ay macnaha gasho wamaa kaana fiihi macna alwaciidi goodi wuxuu ku jiro iyo handadaad ka casiizin intiqaam oo kale alii maaragtay adkaada ee aarsashada u saaxiibka ahaa shadiid alciqaabi ciqaabtiisu ay dareed sariic alxisaabi xisaabtiisu ay maaragtay degdegaysay falyaqif minhu haka istaago cinda alkhashyati warahbati halkaas maaragtay booskiisu ha noqdo cabsi iyo maaratay waa in ka cabsasho ay ku jirta wa minhaa waxaa kamid a wixii lagu fasiray in manaxsaaha marka laleeyahay qofkii kooba dakhala jana waxaa lagu fasiray shuhuud lcabdi iyaaha waa inuu qalbiga ka arkaayo wa icaahu xaqaha xaqeedana uu siinaayo macrifatan wa cubudiyatan garasho iyo inuu maaratay adoon alle u noqdo mithaaluhu mithaalkiisu wuxuu yahay man shahida culuw allahi tacaala calaa khalqihi qofkii qalbigiisa uu qiro in alla khalqigiisa uu ka sareeyo wa fowqiyatahu aleyhim khalqiga alla uu ka sareeyo qofkii qira wa istiwaau calaa carshi carshigiisa uu ka sareeyo qofkii qira baa'inan min khalqii khalqigii al inuu ka baxsan yahay qira maca ixaatatihi bihim isagoo koobay ayaga ku koobay cilman wa qudratan cilmi iyo awoodba ku koobay iyo hayra dalika wa marka yani alla maarata ku caabuda bimuqtadaha sifat sifadaas waxay keensanayso baxiidu yasiiru liqalbihi samadun yani qalbigiis uu yeelanayo samadku loo qasdo xaajooyinka loogula qasdo oo yucraju ilayhi ama yacruju ilayhi macnaha aadayo manaa acmaashiis kor loogu qaadayo ama munaajiya low dhe alla la koodaya muطriqan madaxi hoos u raaricinaya waaqifan beyna yadayhi alla hortiisa taagan wuquufa alcabdi daliili addoonkii dullaysnaa siduu u taagnaayoo kale hay-ada noocaasoo kale alla hortiisa u taagan bayna yadi lmelik alcasiiz allihii maaragtay boqorka ahaa ee adkaaday isagu ee hortiisa istaagaya fayashcuru wuxuu dareemayaa biana kalimahu wa camalahu waxa uu ku hadlaayo asagan bani aadamka ah iyo camalka uu samaynaayo saacidun ilayhi alla inuu kor u aadayo camalkiisu macruudun calayhi alla uu arkaayo oo malaa'igtu geynayso fayastaxyi marka wuxuu ka xishoonayaa an yascada ilayhi in alla xaggiisa uu u koro min kelimihi wa camalihi waxa uu ku hadlayey waxa uu samaynayo maa yuqsiihi wax sharafta ka qaada oo ihaanaysta wayafdaxuhu fadeexaynaya hunaalika alla agtiisa wayashhadu wuxuuna marka qofka sidoo kale qalbiga ka qiraaya nuzuula alamri amarka alle soo degidiisi walmaraasiimu ilaahiya iyo amarada alle marka maraasimtu waa un amarada alle marka marsuum maaratay boqorada iyo waxaasa isticmaalo wixii eh, qaraarka rasmiga ah ee dikreetada dadka soomaalida qaarkood ay yidhaahdaan ama wareegto iyo la yidhaahdo waxaasaa marka eh, laga wadaa laakiin un macnuhu waa un amarkii alle waay yuu arkayaa ilaa akhtaari alcawaalimi ee usoo fulaya jihooyinkii maarata caalamka oo dhan kula waqti waqti kasta bianwaaci tadbiiri noocyaal kala duwan oo maamul ah wa tasarufi iyo tasarufaat oo min alimaatati ah waxbuu mar dilaa welix yaay waxna waa nooleeyaa alle walixsaazi waxbuu maaragtay sharfaa walidlaali waxbuu dulleeyaa walkhafdi waxbuu hoos u dhigaa walrafci waxbuu kor u qaadaa walcataa'i waxbuu bixiyaa oo siiyaa dad walmanci waxbuu maaragtay manciyaa u diidaa wa bala buu qaadaa dadki ka faydaa wa irsaalihi beluu dad kusoo diraa oo ku asiibaa wa mudaawalati alayaami bayna annaasi dadkiibaa maaragtay maalmihii iyo guushii maaragtay loo qaybiyaa oo mar boqolo adkaanaysa kuwa maanta adkaanaa berri waa laga adkaana ilaa gayri dalika iyo kuwo kale oo min atasarufaati ah fi lmamlakati boqortooyadiis alla uu ku tasarufayo alatii laa yatasarafu fiiha siwaahu ee aanu qof kale ku tasarufi karin famaraasiimuhu marka amarkii alle awaamirtiisii naafidatu waa mid fulaysa fiiha maaragtay mamlakadiisi boqortooyadiisii kamaa yashaau siduu doono yudabbiru amra alla amarkii buu dabaraa oo amarkiisi baa samaawaadkii sareeyey kasoo dega ilaa maaragtay dhulka meesha ugu hooseysa dhulka hoose meesha ugu hooseysa yuu usoo degaa markaas acmaashii dadkana waxaa loo qaadaa diiwaankii oo maaragtay salafku ay ku sheegeen in sumadan dhow uu maarata ka sarreeya diiwaanka acmaasha marka malagii wuu soo degaa soo socod dhulka uu soo gaarayo shan boqol oo sano intii loo socdo yuu soo degaa markaasuu haddana kor aadaaho shan boqol oo sano inti loo socdo kor u aadaa laakiinse waxaasi haddana sida ilbiriqsi oo kale u dhacaan lakiin masaafadu way weynta lakiin alla awood u siiyey inay dhaqso maarat kor aadi karaan hoosna aadi karaan marka amarkii alla uu maamulaya oo marat amarkiisi baa soo degaya samadu kasoo degaya dhulkuu soo degaya uma yacruju iley haddana kor baa loo qaadaya wixii acmaalaha fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu yani qiyaastiisu ay tahay alfa sanatin kun sano sababtoo ah shan boqoloo sanona waa soo socod shan boqoloo sano waa sii socod soo maa kunku saasuu ku noqona marka oo mima tacuduuna waxaad idinku tiranaysaan faman wafaa hada almashhada xaqahu mashhadkan iyo waxaan maaratay la arkaayo ee qalbiga laga taalacanayo qofkii maarata siiye xaqa uu leeyahay macrifatan wa cubudiyatan aqoonsi iyo cibaadaysi faqad istagnaa birabbihi wa kafaahu alluu ku deeqtoomay kaasi allana waa uu kaafiyaa waa ku filan yahay wakadalika sidoo kale man shahida qofkii maaragtay qira oo qalbiga ka qira cilmahu lmuxiita arka macnaha cilmiga alleh ee wax koobayey wa samcahu wabasarahu waxayaatah maqalkiisa iyo araggiisa iyo noloshiisa iyo waqayuumiyatahu inuu wax walba asaga ku taagan yihiin iyo wagayraha tilmaamahaas qofkii arka waa sidoo kale asaguna rabbigiisu ku deqtoomay allana waa u kaafiyaa walaa yursaqu hada almashhad mashhadkan mashhadkan oo kalena lama siiyo ila asaabiquuna almuqarabuun kuwa maaragtay camaladooda wanaagsan u hormaray ee dadka ka horeeya ee alla u dhoweeyey kuwaasaa marka hela ee dad kale ma helaan su-aasha laba iyo toddobaatanaad shiikhu wuxuu weydiiyey maa didu towxiid ilasmaa wasifaat towxiid ilasmaa wasifaat maxaa did aho kasoo horjeeda jawaabtu waxay tahay didu ilxaad ilxaad wax lailaaha kasoo horjeeda fii asmaa illahi wasifaati wa aayaatihi in magacyada alleh iyo tilmaamihiisa iyo aayadii alleh ilxaad lagu sameeyo oo maaragtay laga leexdo qasadki marka waa qof diinkii waxaan ku jirin soo gelinaaya ama ka leexanaaya ama muran iyo balaayo jini la imaanaaya kaasa ah, mulxid la yihah wahuwa halaaثatu anwaac ilxaadku saddex buu qaybsamaa alawlu kan hore ilxaad lmushrikiina waay mushrikiinta ilxaadku ay sameynayaan waay aladiina cadaluu biasmaai illahi watacaala cama hiya caleyh ee ka leexiye magacyada alleh waxa xaalkeedu uu ku sugan tahay oo xaqiiqadeeda ay tahay magacyadii bay leexinayaan wasamow biha awthaanahum sanmiyada ay caabudaayeen ee magacyadii ilaah ku dhejiyeen fazaaduu wanaqasuu magacyadii alleh waxna ku dareen waxna ka nuqsaamiyeen fashtaqu laata laatay kasoo maarata ishtiqaaqdeen waa wax ayagu maarata waxay caabudayeen iyo laata ku magacaabeene minan ilaah bay kasoo qaateen marka daaif yaa sanamkaasu u yiilaa la yiri walcuzaan waxay kasoo qaateen min alcaziiz magaca loo caziiz ahaa kii adkaanayay ayay kasoo qaateen cuzadaasu iyaduna waxaa la sheegay waadi nakhle meesha la yihahdo oo makay daaif u dhexaysa ay maaragtay taalay baa la yiri qoraysh baana weynayn jirtay wamanaatan waxay kasoo qaateen sanamka la yidhaahdo min almanaani magaca alle ee maarata midka galladaysta ah gallada weyn marka waxaa la sheegay sanamyada carabta kuwa ugu horreeyey buu kamid ahaa baa layidhi marka xeebta badda oo dhinacaas mushalal iyo qudayd meelahaasay marka ku taalayay taalay baa layidhi awsi khasrajaana tacdiimin jiray athaani marka ilxaadka labaad waa maxay waa ilxaadu lmushabihati waa kuwa maaragtay alle khalqigiisa u ekeysiiya aladiina yukayifuuna sifaat illahi tacala wa yushabihuuna biصifaati khalqihi ee tilmaamaha alle maarata kayfiye u sameeya oo u akaysiiya tilmaamaha khalqigiisa wa muqaabilu liilxaadi lmushrikiina mushrikiinta ilxaadka ay samaynayeen yaa tan marka cagsi ay u tahay fa ulaa'ika kuwaas mushrikiinta ahaa sawowu lmakhluuqa birabbi alcaalamiin makhluuqii bay kor u qaadeenoo allay la simeen wa haaulaai kuwanuna jacaluuhu allay waxay ka dhigeen bimanzilati ajsaami almakhluuqa ajsaamtii la abuuray oo kale maaratay booskeeda kale jeejiyeen washabahuuhu waxay u ekeysiiyeen biha ajsaamti makhluuqa ahayd tacaala oo taqadasa alla sareeye oo maarata ilaah wadhan ka hufnaaye ilxaadka saddexaad waa maxay waa ilxaadu nufaati almucatilati hum qismaani kuwa maarata mucatilada ah ilxaadka ay sameynayeen waay oo sifaatka alle iyo tilmaamihiisa ama maaragtay ha sifaatka magacyada alle laga kari waayo wahum qismaani iyaga laftooda sii kala qaybsama qismun asbatuu asma alfaada asmaahi tacaala magacyadii alla u lahaa eray ahaan waa u sugayaan wanafau canhu ma tadamanatu min sifaati kamaal tilmaamihii dhammaystirnaa ee ku guda jiray xag macno ahaanna waa ka anfiyeen waa u diideen alle faqaaluu waxay yidhaahdeen muctasiladi raxmaanun raxiimu bilaa raxma alla waa raxmaan magacaas waa leeyahy raxiimna magacaas waa layidhah laakiin tilmaanta raxmadda la yidhah ee naxariista laguma sheegi karo caliimun bay yidhahdeen cilmi waa leeyahay alle macnaha cilmi saas ma dhahayaan waxay leeyihin waa caliim waa cilmi badan yahay laakin bilaa cilmin tilmaantaas ma jirtay leeyihin samiicun waa maqal badan yahay bilaa samcina ma jiro basiirun waa arag badan yahay basarna ma jiro bilaa basar qadiirun waa qudro badan yahay laakin bilaa qudratin bay ku leeyihin wa atraduu baqiyataha wataraduuna waa loo akrin karaa wataraduuna waa loo akrin karaa sida muuqata yani tilmaamihii magacyada alla dheh ee soo haray magacyadii kale ee soo harayna saasoo kale ku socodsiiyeen hal meelay maryan w manaha waadradu baqiyata kadalika waqismun waa marka qolaqolada labaad waaye waa jahmiyadii moogtahay saraxuu waxay caddeeyeen binafyi asmaai mutadamanaatiha bilkuliya magacyada alle iyo waxay kulansanayoo tilmaamaan kulli oo wada diidan yihiin wasafuuhu alle waxay ku tilmaameen bilcadami almaxdi waxaan jirin oo kale ka dhigeen aladii la lahu walaa sifa magacna male tilmaanna male subxaana allahi watacala cama yaquulu daalimuuna aljaaxiduuna almulxiduuna culuwan kabiira alla waa ka hufan yahay waana ka sareeya waxa ay ku hadlayaan kuwa daalimiinta ah ee maaragtay wax jaxdiya ee mulxidiinta ah sarayn weyn buu ka sareeya alle rb الsmaawaati wاlardi wma baynahuma faacbudhu wاstabir lcibaadatihi hal taclamu lahu samiya alle maaragtay waa rabbigii samaawaadka ardada ayuu rabbi u yahay waa khaaliqoodii iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa faacbudhu ee caabud alle wاstabir licibaadatihi cibaadadiisana uu sabr oo u dulqaado hal taclamu lahu samiya miyaad garanaysa wax alle maaragtay mathiil u ah oo daatadiisii iyo tilmaamihiisii kula wadaaga macnaha u eg ama magaca alle maarata magaciisu uu shabaho qof marka alle la magac baxa ma jiro allah dadku iskuma magacaabaan ilahay waa ka leexshay mana awoodaanba marka ma jiro wax sami allow ah laysa ka midlihi shayin sidoo kale alle wax maarata mahalkiisa oo kale ma jiraan wa huwa allana asamiicu kii maqal badan waa albasiiru arag badan yaclam alla waa og yahay maa beyna aydiyihim wamaa khalfahum khalqiga maarata wixii hortooda ahaa wax gadaashooda ahaa macnaha khalaa'iqdi buu cilmi alle ku koobay walaa yuxiituuna bihi cilma laakiin iyagu alle cilmi kuma koobaan ama cilmiga daatadiisa iyo sifaatkiisa wixuu ka taalacsiiyey uun yay garan karaan dadku wabilahi towfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w allahu wasalama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online